afara ka timid waa siddeed iyo toban siddeed iyo tobanka kalena waxay ka imaanayaan rubaaci mujarad ah iyo rubaaci masiid ah iyo mulxaqaadooda sidaasay ku imaanayaan soddon iyo lixdu wuxuu yidhi wa baabun waaxidun hal baab lirubaacii rubaaciyuu u sugnaaday rubaaci almujaradi oo ziyaado laga dhartiray wa huwa baabkii waaxidka ahaana faclala weeye rubaaci mujarad ah wasinkaas keliyuhu leeyahy faclala naxwu daxraja wuu dildiliyey barmiilkii ama fuustadiiyuu dildiliyey taayarkiiyuu dildiliyey yudaxriju waa dildilinaa daxrajatan dildilin wadixraajan dildilin labadaas masderuu leeyahay daxrajatan faclalatan oo qiyaas ah iyo dixraajan oo shaad ah ama samaac ah wa sittatun lixna mulxaqatun waa mid la haleeshiiyey bihi birubaaciylmujaradi rubaaci mujarad ah rubaaci mujarada waxaa la haleeshiyey lix lix ayaa la haleeshiyey rubaaciga mujaradka waa mulxaqu bihi lixdaanuna waa mulxaq mulxaqana waxaa la rabaa laba shay kow xuruufta usuushaa mulxaqu bihiga waa inuu ka yariya sidaas daraaddeed maadaama rubaaci mujarada aan nidhi waa afar xaraf isaga afartiisa xarف waa usuul mulxaqaadda la haleeshiinaa dhammaan marka waa inay hulaaثi ka yimaadaan ilaa waa inay ka usuul yar yihiin saddex xarafay ahaayeen xarafaa lagu daraa markaasay soo haleelayaan rubaaciga mujaradka aha marka waa ka usuul yari taas in la ogaado waa muhiim waxaa kaloo muhiim ah in la ogaado mulxaqa nulxaqu bihiga ma khilaafayo mudaarica masderka kulligood waa ku waafaqa ism faacilka kulligood waa ku waafaqa mulxaqa waafaqaya mulxaqu bihiga marka hadda daxraja ayaa mulxaqii ah lix ayaa marka ayaa mulxaqu bihi waxa ah daxraja lix ayaa mulxaqa marka oo la soo haleeshiina wasitatun lixna mulxaqatun waxaa la haleeshiinaa bihi birubaaciyi lmujaradi rubaaciga mujaradka ah la haleeshiina wa hiya lixdaasu min masiidi hulaaثi hulaaثi wax lagu siyaadiy xaggiisay ka ahaanayaan dhammaantood ilaa inay ka usuul yar yihiin la rabaa rubaaciganun asagaa afartiisa xaraf usuul ayaga markaa saddex xarafoo asal ah ayaa hal xaraf lagu dara sidaasay ku noqon doonaan rubaaci alawalu baabka ugu horeeya faclala weeye siyaadada marka horaan u soo ogaanay haddii ay tahay mukarara mukarara hadday tahay ama ilxaaqa loo siyaadiyo ama ilxaaqiyaan loo siyaadina kayrkiisa loo siyaadiyo asalka wixii laga cabiraya laga cabira marka miisaanka la saaray hadday kayru mukarara tahayna lafdigeedaa laga cabira hadday wowdiya laga cabira hadday yhed laga cabira xarafka ehedaa laga cabira wasniga ugu horeeya lixda mulxaqa ku ah rubaaciga mujaradkaa siyaadadiisa ayaa waxay tahay mukarara saas darteeda asalkii wixii laga cabira laga cabira alwalu kan ugu horeeya faclalo weeye faclalaha almasiidu ee la siyaadiyey faclala waxaa jira mujaraba iyo faclala maziid daxraja waxay ahayd wasinkeedu faclala mujarabayna ah eh. hadda faclaladan waa maziid laakiin sababta xuruuftii asalka waxa laga cabiray in laga cabiro keenay waxay tahay siyaadada ku jirtaa mukararaad naxwu jalbaba asluhu jalaba hulaaثiyu ahaa asluhu jalaba marka ba'diyaa la soo laba jeer celiyey bacdii ayaa mar kale la soo celiyey maadaama ziyaadada ku jirtaa ay tahay mukarara oo laamtii ficilka la soo celiyey marka miisaanka la saaraa laamta wixii laga cabiraya laga cabira faclala aa la jalbaba jalb jilbaabu u geliyey wey jilbaab ayuu gabadhi u geliyey yujalbibu jalbaabu u gelinaa jalbabatan jilbaab ugelin w jilbaaban jilbaab ugelin weeye marka jilbaab wey jiintu waa kasrisanta marka jalbaba daxraj ay la mid taha maadiga yujalbibu yudaxriju ay la mid taha mudaariceed jalbabatan daxrajatan ay la mid taha jilbaaban dixraajan ay la mid taha waa inuu mulxaqu bihigii u waafaqo waa inuu waafaqo mulxaqu bihigii siyaadadiisuna waxaan aragnay inay tahay mukarara sidaasaa looga cabiray wixii asalka laga cabiray jalbaba ba'da dambaha siyaado ah oo ilxaaq loo siyaadiyey ba'da hore maadaama laam laga cabiraayey markii miisaanka la saara iyadana laama laga cabira faclala saasaa loo leeyay ahaani baabka labeeya fow cala weeye naxwu xawqala waa duqoobay asana weeye wa dacufa ah, waa duqoobay markaasuu tabar yareeyey xawqala asana wa dacufa weeye waa duqoobay weeye markaasuu tabar yareeyey xawqala waxaa siyaadadaahu waa wowda siyaadadu marka waa hayru mukarara markii miisaan la saara marka waxaa laga cabira lafdigeeda laga cabira ah lafdigeeda laga cabira wownimadaas laga cabara fawcala a laleeyahy fawcala a laleeyahy xawqala xawqala waxay la mid tahay daxraja yuxawqilu yudaxriju ay la mid tahay xawqalatanna daxrajatan xiiqaalanna waxay la mid tahay dixraajan laakiin asalku wuxuu ahaa xiiqaalan wowa xiwqaalan u ah qaacidadiyaa ku dhacday marka wاlwaaw in yaskun wmaa qablun kasr faqalbuhaa yaaan ka miisaan اshtahr marka wowdi yaa sukunsanaatay kasrana waa ka horreeda markaasaa ya loo qalbiyey athaalif baabka sadexeeya ama wasniga sadexeeya facwala wey naxwu jahwara wowdaa siyaadaa siyaadadu waa kayru mukarara lafdigeedaa laga cabira marka miisaan la saara waxaa la leeyahay facwala caynta iyo laamtay u dhaxayda jahwara macnaheedu waa cod dheereeyey wey qof cod dheer ayuu noqday jahwara daxraja ay la mid tahay yujahwiru yudaxriju ay la mid tahay jahwaratan daxrajatan ay la mid tahay jihwaaran dixraajan ay la mid tahay cod dheerayn wey araabi baabkaa freeyaa feey cala weeye naxwu baydana xoolihiiyuu daweeyey baydarku waa dhakhtarka xoolaha xoolihii ayuu daweeyey baydara xoolihiiyuu daweeyey baydara ya'daasaa siyaadaa ya'daas ayaa siyaadaa ayadaa loo siyaadiyey ilxaaq saddexda xaraf oo kaleeto ah asal ah siyaadaduna waa hayru mukarara saas darteeda lafdigeeda laga cadina markii miisaan la saaro la yidhi faycala waa ya u dhaxayda fa'da caynta baydana waxay la mid tahay daxraja yubaydiru yudaxriju ay la mid tahay xoolihii daweyna wey baydanatan daxrajatan وبiطاrا بحrاaجا الخامiس wسنka شhaنeeyaa فعyla wey نaحو شaryف شharyفa زرع زarcigiiu caleentii ka jaray shiryaafku waa caleenta balku markuu dheeraado gelaydii ama masagadii ama mara intaa caleentoodu aad u dheeraatay isgubayaan xoogaa waxaa laga cabsana marka inta meel dabaysha iyo nacawdu ka gasho la waayo inuu isgubto beerta markaasaa caleenta laga jaraa caleentaa laga jaraa sharyafa caleentiu ka jaray wy sharyafa zarca ay qadaca awraaqahu wey zarcigiiyuu caleentii ka jaray sharyafa waa saas marka sharyafa ya-daa udhaxayda ra'da iyo fa'da waana siyaada hayru mukarara markii miisaan la saro lafdigeedaa laga cabira sharyafa waxaa la leeyahay facyala caynta ya laanta yaada udhaxayda siyaada naxwu sharyafa zarca sarcigiiuu caleentii ka jaray sharyafa daxraja ay la mid tahay yusharyifu yudaxriju caleentii ka jara sharyafatana daxrajatanay la mid tahay calanka jaridu shiryaafana waa dixraajan ay la mid dixraajan ay la mid asaadis baabka lixeeyaa faclaa wey naxwu salqaa alifta u dambaydaa siyaadaa alifta u dambaydaa siyaadaa waa ziyaada hayru mukarara lafdigeedaa laga cabira faclaa salqa jeegajeegu u tuuray wey ama qadaadqadaadu u riday ah, qofkii marka halkaas dhabarka iyo jeeg jeegada ama qadaadka ayuu dhulka gu ugu dhuftay qof kale waa mucadde salqa wuu riday wey jeegajeeguu riday waa mucadde waa ficil mucaddaa maahna isagiya u dhacay waa u riday wey qof kaluu u riday wey ah, waa mucadde marka asluhu salqaya wey daxraja yusalqii yudaxriju wey salqaatanna haddee daxrajatan daxraja qabla akhirka fadxa saareen soo maaha inay la mid taha la rabo asalku waa saas salqayatan ay ahayd salqayatan saasay ahayd daxrajatan markaasaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin waاnfataxa maa qablahu hulibat اlcilatu alifan markaasay sidaas ku noqotay salqaatan ee daxrajatan ay ku wasinta wa silqaa'anna waa dixraajan silqaa'an asluhu silqaayan silqaayan iyadoo ah aa qaacidadii ku dhacday wlwaaw idaa waqacat اlwaawu walyaau darafan isra alifin zaa'idatin gulibataa hamzatan wow iyo y mar hadday daraf dhacaan alibsa idaahuna ay ka horaydo qulibataa hamsata hamsaa loo gediya hamsadiyaa loo gediyey silqaayan silqaa'ana le halkaas meeqaan marka haysannaa waxaan haysannaa hal wasin oo mulxaqu bihi ah waa hal wasin oo mulxaqu bihi ah waa rubaaciga mujaradkaa iyo lix la haleeshiyey toddoba ma haysanaa ka soco lixiyo waxaa lagaa sugaa siddeed iyo tobane wa waaxidun hal baabna limasiidihi masiidi rubaaciyi rubaaciga masiidkiisa u sugnaaday lagu siyaadiyey rubaaci hal xaraf lagu siyaadiyey oo muxuu noqda markaas khumaasi khumaasiyu noqdo wa huwa tafaclala weeye tafaclala naxwu tadaxraja daxraja mucaday aheed ficil mucadaahu mafcuul qaadanay aheed daxraja albarmiil barmiilkii ama taayarkiiyuu dildiliyey tadaxraja waa dildiloomo waa aqbalay dildiloomidii wey ah, mudaawacay faa'iideynaya taadu mudaawaca ah, mudaawaca ficilkii waa aqbalay weye marka tadaxraja hal xarafaa lagu siyaadiyey afar xarafaa asal aheed waa ta'da u horayda waana siyaada hayru mukarara lafdigeedaa laga cabira markii miisaan la saaro tadaxraja calىa wasni tafaclala yatadaxraju waa dildiloomaa dheh tadaxrujan tafaculan wuu ku imaanaa marka masderkiina tadaxrujan tadaxrujan tafaclulan wy lixna mulxaqatun waxaa la haleeshiyey bihi birubaaci اlmasiidi bxarfin rubaaciga halka xaraf lagu siyaadiyey oo tadaxraja lixa la marka tadaxraja iyo lix la meeqaanay noqone toddoba soo toddobadii hore ku dar afar iyo toban halkaas wey afar iyo tobanaad hele markaa intaa hesho wa waaxiduna limasiidihi uu ahaa ku dar marka lix wasitatu lixna mulxaqatu waxaa la haleeshiyey bihi birubaaci اlmasiidi bxarfin wa hiya lixdii naxwu tajalbaba tajalbaba jalbaab ayuu xirtay wey isagaa xirtay wey markaa marka hore jalbaab u xiray ahayd jalbaba tajalbaba jalbaab u xirtay tajalbaba tajalbaba marka hal shay waa inaad ogaato mar kastaba mulxaqa waa inuu ka usuul yar yahay mulxaqu bihiga soo maahan hadda mulxaqu bihi waxaa ah tadaxraja tadaxraja usuusheedu waa imisa xuruufteeda asalka waa afar hal xarafoo waxay wadataa ziyaada marka oo ta'daas ah kuwa la haleeshiine usuush usuushoodu waa inay saddex xaraf noqoto oo ay hulaaثi ka yimaadaan rubaaci kama imaan karaan ah, hulaaثi waa inay ka yimaadaan haddii hulaaثi la raba in khumaasi laga dabageeyo meeqa xarafa lagu siyaadina laba xaraf laba xaraf labada xaraf marka kala garo midna waxaa loo siyaadinaa lilmacnaa midna waxaa loo siyaadinaa lililxaaq lixda wasin oo la haleeshiinaa tadaxraja hulaaثi ka imaanaya meel kale kama imaan karaan hulaaثi hadday ka imaanayaan tadaxraja waa khumaasiye laba xarafaa lagu soo siyaadina si ay khumaasi usoo noqdaan labada xaraf midna lililxaaqiya loo siyaadina midna lilmacnaa labadooda inaad kala taana waa la raba oodan isku qaldin labada xaraf oo tidaa kanna waxaa loo siyaadiyey lililxaaq kanna waxaa loo siyaadiyey lilmacnaa maxaa lagu kala garana xarafka oo loo siyaadiyey lilmacnaa xaraf zaa'iduu ku aada markaad isgarab dhigto ah, mulxaqa iyo mulxaqu biiga markaad isku miisaanto xarafka macno loo siyaadiye xaraf zaa'iduu ku aada xarafka loo siyaadiye lililxaaqna xaraf asaluu ku aada xarafkii marka xaraf asala ku aada waxaa leedaha kanaa loo siyaadiyey lililxaaq ah, lililxaaq xaraf asala mar hadduu ku soo aado kii xaraf zaa'ida ku aadana maxaa leedahay macnaa loo siyaadiye ilxaaq looma siyaadiye haye intaas qaacidada anagoo haysanna aan firino tajalbaba ka bilow tjaldada tdxraja ku fiiri waa شhan xarف haye tjaldada laba xarفoo zaa'idaa ku jirta mid waa ta'da u horayda midna waa ba'da u dambayda saddexda asalka ah waa jiimka iyo laamka iyo labada bood midda horayda waxaad leedahay markaa ta'da u horayda tdxraje markaan idhahno xarafkay ku aadanta ta'day ku aadanta xarف zaa'ida haye ta'daas waxaad leedahay lilxaaqi looma siyaadin lilmacnaa loo siyaadiyey waa ta'da mudaawacada loo siyaadiyey haye bada dambena ay ku aadantahay tadaxraja jiimkay ku aadantahay jiimkuna waa xaraf asala ah, daxraja waa xaraf asala soo maha idan bacda dambaydaa loo siyaadiyey lililxaaq aad leedahay waay waana inay isku wasin ku socdaan maadi mudaaric master kulli oo usan khilaafin mulxaqu mulxaqu bihiga waxaa leedahay tajalbaba sida tadaxraja yatajalbabu yatadaxraju tajalbuban tadaxrujan iili tajalbuban tajalbuban tadaxrujan watajawraba sigsaanuu gashaday iskaalshooyinuu gashaday tajawraba tajawraba sigsaanuu gashaday wuxuu gashaday iskaalshooyin sharabaaduu gashaday marka tajawrada waxay mulxaq u too la haleeshiyey tadaxraja waxaa zaa'ida tacda awalka ku jirta iyo wowda dhexda ku jirta waxaa asala jiimka ra'da iyo ba'da taasaa asala waxaad leedahay marka tacdu maxay ku aadan tahay ma xaraf zaa'ida mase xaraf asala xaraf zaa'iday ku aadan tahay ila tacda kale ku aadan tahay waxaa tidhaa iyada lilmacnaa loo siyaadiyey lililxaq looma siyaadiye wowdu xarafkay ku aadan tahay tajawrada xaaday ku aadantahay soo maaha xaaday ku aadantahay wowdu khalaas xaadu waa xaraf asala marka wowdaasaa loo siyaadiyey lililxaaq dheh tajawraba yo tajawrabu sigsaanu gashanaa tajawruban tadaxrujan waa inay isku wasan ku yimaadaan tarahwaka waa faajeertama markuu soconaa ayuu xibnaha laalaadiyey si dabacsanaan ah sida hirkii oo kaleeto waa qof oo isjejebinaya markuu soconayo si toosa u socoma waa isjejebina tarahwaka ay tabakhtaradhe waa faajeertama tarahwaka waxay mulxaq u tahay tadaxraja waxaa zaa'ida taada ugu horayda iyo wowda taadu waxay ku aadan tahay ta'da kale xaraf zaa'iday ku aadanta laakiin wowdu xalkay ku aadan tahay waxay ku aadan tahay ra'da ra'duna xaraf asala marka wowdaa loo siyaadiye lililxaaq be tarahwaka tadaxraja oo kale yatarahwaku yatadaxraju tarahwukan tadaxrujan tashaydana shaydaanuu noqday wanaaggii oo dhan uu ka fogaado shaydaanu noqday shartiisiyaa badata taa shaydana waxaa ziyaadaha ta'da iyo ya-da ta shaydana tadaxraja ta'du waxay ku adan tahay ta'da kale waa xaraf zaa'ida macnaa loo siyaadiyo looma siyaadin ilxaaq yadaas ayaa ah xarafka ilxaaqa loo siyaadiyey maxaa yeelay maxay ku aadan tahay yaadu xaaday ku aadantahay xaduna xaraf asala taasaa ilxaaq loo siyaadiyey shaydaan maadadu waxay tusayda alali bucdi marka la idhaha tashaydana waxay tahay qayrkii oo dhan uu ka fogaaday qayrkii oo dhan ayuu ka fogaaday sida shaydaanba naxariista alle uga fogaaday iyo qayrka yatashaydanu yatadaxraju tashaydunan tadaxrujan watasalqaa dhd dhacdiidu u turay amase waxaa tiraa dhabar dhabaru isku turay maantan waa cadda maahna waa laazim waa mudaawaca tii hore soo maahayn salqa asagaa tuuray tan asaga u dhacay wey jeega jeegu u dhacay dhabar dhabaru u dhacay tasalqa dhabar dhabar ayuu u dhacay ama jeega jeego ama qadaad qadaadu u dhacay isagaa dhacay wey markaa fasalqaa waxaa siyaabaa waa taada iyo alifka u dambeeya siinta iyo laamka iyo qaafka saddexdaasa asala marka waxaad tidhahdaa tadaxrajay mulxaq u tehe ta'da ugu horaydaa halkay ku aadan tahay ta'da tadaxraja alifka ugu dambeeyana halkuu ku aadan yahay jiimka jiimka waa xaraf asala idan aliftaasa lilxaqi loo siyaadiye aliftaa loo siyaadiye aliftaa loo siyaadiye waxaad leedahay yatasalqaa yatadaxraju tasalqiyan tasalquyan dhihi maydidoo ya u dambayda ah. marka tasalqiyan aa layidhi ayado waana ya daraaddeeda loo kasriye wa tamaskana miskiinuu noqday tamaskana miskiinuu noqday yaa siyaadaa waxaa asala siinta iyo kaafta iyo nuunta saddexdaasa asala ya-da waxaad tidhaa taada taada yaa kuma jirte tamaskane taada iyo miimka labadaasaa zaa'ida tadaxraja ta'deeday taadu ku aadanta xaraf zaa'iday ku aadanta marka maxay noqonaa iyadu lilmacnaa loo siyaadiy miimtuna halkay ku aadan tahay daalkii xaraf asalay ku aadanta waa xaraf ilxaaqa loo siyaadiye tamaskana yo tamaskanu miskiinu noqonaa tamaskunan tadaxrujan halkaas marka waxaan haysanaa afar iyo toban ayaan haysanaa baab xagga rubaaciga iyo mulxaqaadiisa afaraa naga dhiman afar ayaa naga dhiman ilaa sideed iyo tobanaan ka rabnaa wafnaani labana limasiidihi masiidi rubaaciyi rubaaciga masiidkiisay u sugnaadeen bxarfayni laba xaraf lagu siyaadiyey rubaaci laba xaraf lagu siyaadiyey laba wasina ka imaane alawlu kan ugu horeeya ifcan lala wey ifcan lala naxwu xranjama waxaa siyaadaa hamsada ugu horayda iyo nuunta labadaasaa siyaadaa xranjama macnaheedana xrajamat اlibilu marka la yidhaha geeli waa isku soo aruuray wey waa isku yimid oo waa isku soo aruuray ay ijtamaca wey xranjana waa isku soo aruuray wey yaxranjimu waa isku soo aruuraa ixrinjaaman ifcin laalan ahaani wasniga labeeyaa ifcalalla wey naxwu ikshacara waa jariiro qofka maala gawska waxa u galay caro dhagax hal mar ayaa xaada dhan dareengela qofka jir timaha korkiisa ku yaalo o dhan hal maraa dareengela dareen degdega hal mar gela waa jariir coday marka korkiis waxaa dhacda haddii la fiiriyo buulal yaryar in lagu arko isla markaas oo hadda isla ilbiriqsigaas ah daqiiqada kadib waa iska suulaya maaha wax jiraaha Ah. marka iqshacra dheh iqshacra waxaa siyaabaa waa hamsada awalka iyo labada ra'ood mid ka mida siyaadadeedu waa siyaaba oo mukarara xagga ra'da hamsadana waa kayru mukarara laakiin ixranjama siyaadadeedu kayru mukararay wad aheed ah. saas darteeda ixranjama markii miisaan la saarayey ifcan lala a la iska yidhi ifcan lala alla iska yidhi oo maxaa laga cabiray labadii siyaadada ahayd lafdigoodii hamsadiina hamsanimadeediia laga cabiray nuuntiina nuunnimadeedi laakiin iqshacara labada siyaado midna waa mukarara midna waa kayru mukarara tan kayru mukararada waa hamsada lafdigeeda laga cabira laakiin ra'du waa mukararo ra'diyaa lasoo laba jeer cesha saas darteeda ra'da horo asalka laama laga cabira iyadana laama laga cabira markii miisaan la saara waa ifcalalla al naxwu ikshacara waa jariircooda yakshaciru waa jariircoona ikshicraaran jariircoosha wafnaani labana mulxaqaani waa kuwo la haleeshiinaa biixran jama labadan wasin marka oo rubaaciga masiidka ahee labada xaraf lagu siyaadiyo sudaasi noqday laba wasin uu yeeshay ifcanlalaya ifcalalla mid ka midu mulxaqaad male kan damboo ah ifcalalla wax mulxaqa male laakiin mid horo ifcanlala ah a ah laba mulxaqi laba mulxaqu leey labadan wasin oo rubaaci laba xaraf lagu siyaadiyey oo noqday sudaasi labada wasin uu leeyahay ifcanlala iyo ifcalalla mid ka horaa mulxaqaad leh laba mulxaquu leey kan dambe wax mulxaqaada male wax mulxaqaada male wafnaani laba baabna mulxaqaani waxaa la haleeshiina bixran jama wahumaa labadooduna min athulaثi ka ahaanayn hulai meelhan kama ahaan karaan sababtoo ah waxaan nidhi mulxaqu waa inuu ka usuul yar yahay mulxaqu bihiga ah, hadda waa sudaasi ixran jama laakiin usuulshiis waa imisa waa afar waa afar waxa la haleeshina marka waa inuu ka yimaado hulaaثi haddii la rabo hulaaثi in laga dabageeyo sudasi meeqa xarafa lagu siyaadina waxaa lagu siyaadina saddex ah, saddex xarafa lagu siyaadina saddex xaraf ayaa lagu siyaadina saddexda xaraf waxaa la rabaa xarafka ilxaaqa loo haleesh loo siyaadina in uu xaraf asala qaabilo xaraf asala waa inuu qaabila xarafka ilxaaqa loo siyaadinay laakiin labada xaraf oo kale xaruuf zaa'ida waa inay ku aadaan saasaa la rabaa saddexda xaraf fiiri marka wahumaa labada wasin ee la haleeshiina ixranjama min athulaثiyi ka ahaana wadalika naxwu islanqa oo kale weeye hadda islanqa waxaa asala siinta laamka iyo qaafka waxaa siyaabaa hamsada iyo nuunta iyo alifta u dambayda ranjama adiga ku fiiri marka hamsadu waxay qaabile ranjama hamsadeeda waa xaraf saaidahay qaabisho nuuntuna waxay qaabile ranjama nuunta ku jirta laakiin alifta u dambayda islanqaa halkay ku aadantahay waxay ku aadan tahay miimta miimtuna xaraf asala xarjama uu ahaa ficilka asalkiisu xaraf asalahay ku aadan tahay khalaas aliftaasa ilxaaq loo siyaadiyey dhamar islanqaa jeegajeegu u dhacay ama dhabardhabaru u dhacay asagaa dhacay weeye oo salqaa oo ahaad mucadde ayay tanona mudaawacayne oo waa mudaawaca yaslanqii dhabardhabaru dhacaa islinqaaan islinqaaan waqansasa iqansasa fiiri Ah. Ah, islinqaayan ay de aheed ogow ah. islinqaayan ay aheed sidaan hadda soo ogaano marka sidiiyaa dhacdo waa ya baraf dhacday isra alifin zaa'idatin saasa hamse loogu gediyey iqansasa weeye wasniga kale oo la haleeshay ixranjama iqansasa waxaa asal ah qaafka caynka iyo labadaasi mid horeeya labadaas waxa weya saddexdaasa asala waxaa siyaada hamsada ugu horayda iyo nuunta iyo labadaas midka dambeeyo xarafkii ku aada xaraf zaa'ida looma siyaadin ilxaaq ee macnaa loo siyaadi xarafkii xaraf asala ku aadana ilxaaqa loo siyaadiyey waxaad tidhaahdaa marka ixranjama iqansasa hamsada ugu horayda hamsada xanjamay ku aadanta xaraf zaa'iday ku aadanta nuuntuna ixranjama nuunteedo xaraf zaa'iday ku aadanta siinta ugu dambaydaana ixranjama miimteeday ku aadanta idan marka siintaasa loo siyaadiyey lililxaaq iqansasa xabadkaa soo buurmay xabadkii ayaa hore u soo taagmay hore u soo baxay yaqcansisu hore u soo baxaa iqinsaasan wey aصaxiix wاlmuctal aلصaxiixu صaxiixii iyo wlmuctalu muctalkii hadaa maxaluhumaa wayanqasimu اlficlu ficilku wuxuu u qaybsamaa ilaa صaxiixin صaxiix iyo wa muctalin isimka laftirkiisu intoo kale u qaybsamaa laakiin ficilka wuxuu ugu gaar yeelay axwaashiisa aad u badan oo arrintan saamaynayda sida damaa'irtu markay la xidhiidhsadaan oo kale marka si gaara in aad loogu ogaadaa loo baahan yahay saxiixiisa iyo muctalkiisa wayanqasimu lficlu ficilkii waa qaybsamaa ilaa صaxiixin صaxiixu u qaybsamaa iyo wa muctalin صaxiix maxaa la yidhaah faصaxiixu صaxiix maa ficil weeye khalaa ka marnaaday min xuruufi اlcila xurufulcila xurufulcilihii ahalaaثati saddexda ahaayeen xuruuftii ahalaaثati oo saddexda ahaayeen alalifi alif ahaayeen iyo walwaaw iyo walyaa wuxuu yidhi صaxiix waxaa la yidhaah waa ficil xuruufulcilihii saddexdaa ka marnaaday saasaa la yidhah wy warkaas waxaa fiican in la qaydo warkaas in la qaydaa fiican oo lagu qaydo xuruufta asalkaah waa inay xuruf cillo ka marnaato saasaa fiican in la qaydo kalaamkiisa oo la yidhaahdo faصaxiixu maa khalat usuuluhu min xuruufi اlcilati ثalaaثa waa in la yidhahdo maa khalat usuuluhu xuruuftiisa asalka waa ficilkay ka marnaato min xuruufi اlcilati ثalaaثa xuruufta cilada saddexdaha waxaana saas u leenahay misaalada uu bixi doonaan ba arki doono hadda tusaale fiiri صaxiix waa kharaj oo kale kharaja waa صaxiix karuma waa صaxiix dakala waa صaxiix radda laftirkeedu waa صaxiix radda waa صaxiix aslu radada akhada waa صaxiix sa'ala waa صaxiix laakiin fiiri akhraja haddii warkiisa lagu socdo akhraja inaysan صaxiixayna laga waxaan rabaa maala waxaad tidhahdaa akhraja hadhina waxaad tidhahdaa jowraba inaysan صaxiixayna laga fahma jowraba jowrabana waa صaxiix sida sawaabka sababto ah jowraba xarficilaa ku jira waa wowda wowda waa xarafkii siyaadada ah. ee jiimka iyo ra'da iyo ba'du waa xarufta saxiixa wowdan gadaalaa looga siyaadiyey jawraba waa saxiix marka maxaa yaele xuruufta saxiixa oo xarfcilo waa ka maranta wa kadaalika baytana waa saxiix ya ku jirta maxaa dhacay ee ya xaraf asala maaha badana uu ahaa ficilka asalka xuruufta asalkaaha la rabaa inay xarfu cilo ka maranta marka fiiri dakala waa صaxiix jawrabana waa صaxiix maxaa yeele wowdu maahan asl baydana waa صaxiix ishawshada waa صaxiix maxaa yeele cashuba wey asalku xuruufta asalka waa ka maranta xarf cil marka waxaad leedahay sida axsanka wاlaxsan an yuqayada kalaamuhu fayuqaal صaxiixu maa khalad usuuluhu min xuruufi اlcilati الثalaaثة sidaasaa fiican in la yidhahdo marka markaan idhahno mihaali صaxiix maxaan leenahay kharaja dakala radda akhada jowraba icshawshaba baydana kulli waa wada صaxiixan leenahay waa wada صaxiix xuruuf اlcila aلثalaaثة alأlif wاlwaaw wاlya saddex magacay leyihin xuruufulcila waa magaca ugu caansan sababtoo ah hadday xarakaysan yihiin iyo hadday sukuunsan yihiin waa la yidhaha xuruufulcila xarako u manaasiba hadday ka horaydo iyo haddaysan ka horraynba xuruufulcilo waa la yidhaha mar walba waa la yidhaha waxaa kaloo la yidhaha xuruufuliin xaashiyadaynu kugu yaallaa xuruufuliin iyo xuruufulmad in la yidhaha xaashiyada inin dhiga xuruufuliin goormaa la yidhaha waa magaca ku xiga xagga cumuumka xurufulcillu ku xiga laakiin waa ka cumuum yari xuruufuliin waxaa la yidhaha markii sukuun saaran yahay xarakada ka horayda ama jinsa ku ahaato ama yay naxaanin wowda dama ka horayda ama fadxa ka horayda xurufuliin ale yadii kasra ka horayda waa sukunsanta ama fatxa ka horayda xurufuliina la leeyahy marka haddiiba sukun saaran yahay xurufuliina leedahay xarakada ka horayda ama ha u manaasib noqoto ama yay u manaasib noqoto waxaa kaloo la yidhaha xuruufulmad waa magac ugu khaasan magac aad u khaasa wey goormaa la yidhaha halma waa marka sukuun saaran yahay xaraka u jinsiyana uu ka horeeyo alifta fatxa waa inay ka horeyda wowda waa inay sukuunsan tahay ayna ka horaydo dam ya waa inay sukuunsan tahay kasrana ka horaydo marka alifta ayada mar kastaba waa iska tahay xarfulmad maxaa yeele ma jirto alif aan sukuunsanayn mana jirto alif sukuunsanoo aan fadxa ka horrayn maba jirtaba aliftu mar walba marka xarf cilla xarfulmad xarfuliin waa iska tahay laakiin waxa isbedeli kara oo kala duwnaan kara waa wowda iyo ya-da wowda ya markay xarakaysan yihiin xurufuliinna maahan xurufulmadna maaha waa xurufucila markay sukuunsan yihiin fatxa ka horaydana waa xurufuliin markay sukuunsan yihiin wowdana dama ka horayda yadana kasr ka horaydana xuruufulmad marka iyo xuruufulliin iyo xuruufulcila wixi o dhan waa isleeyihin waa isleeyihin wa huwa صaxiixii ثalaaثaةu aqsaamin qaybyaalo saddexa weeye صaxiixiya saddex u qaybsama wa huwa صaxiixii alaaatu aqsaamin qaybyaalo saddexa weeye awaluhaa qismiga ugu horeeya asaalim wey waa صaxiix oo saalim ah saalim iyo marka la haha صaxiix waxaa khaas ah saalim saalimka khaasan waxaa leedaha kulu saalim صaxiixun walaysa kulu صaxiixin saaliman waxaa khaas ah saalimka saalimku waa nuuc ka mida صaxiix awluhaa saddexda kan ugu horaya asaalim weeye wa huwa saalimku maa ficl weeye salimad ay nabad gashay xuruufu alasliya xuruuftiisa asalka fiir waa qaydi markaa sidii ficneed u mar sidaasaana la rabaa kan hore laftirkiisa saxiix markuu qaydaya saas inuu yidhaha la rabo wa huwa saalimkii ma maa ficil weeye salimad ay nabad gashay xuruufu xuruuftiisa alasliyatu ee asalka loo nisbeeyey min alhamsi ay ka nabad gashay wataciifi taciifna ay ka nabad gashay wa xuruufi cilatina ay ka nabad gashay naxwu nasara waa u gargaaray nasaara fiiri hamsa kuma jirto taciifna kuma jiro xarfu cilana kuma jiro waa kaasaa saali maxaa meeshaas ku baxay wixii hamse laga helo xuruufta asalka sida akhada sida sa'ala sida qara'a maahan saalim laakiin صaxiix waaye ogow صaxiix waaye صaxiix صaxiix waayihiin laakiin saalim maahan tadciif waa inuu ka nabad galaa la yidhi maxaa baxay radda madda zalzala waswasa kuwaasaa baxay kuwaasu saalim ma صaxiix waayihiin laakiin saalim ma radda aslu radada waa yahay صaxiix laakiin saalim ma xale tadciifaa ku jira zalzala saalim ma laakiin صaxiix waaye xuruftiisu dhan waa صaxiix xarf cila kuma jiro laakiin ma ahan saalim xale tadciifaa ku jira xuruufta asalkaaha nidhi ee haddii xuruufta zaa'idkaa uu noqdo hamsu ama xarfulcilo khalaas markaas waxaad leedahay saalim wey saalimnimadii ka saalime tusaale asagaaba ku siiyey naxwo nasara waa u gaara waxaa tidhaa wantasara waa gargaarsaday intasara intasara hadda fiiri waa saalim hamsana waa ku jirta hamsa waa ku jirta laakiin xurufta asalkaa maa xurufta asalkaahu waa nuunka saadka iyo ra'da haye wanasara waa u gargaaray naasara waa saalim alifaana ku jirto xarf cila ku jiro laakiin haddana waxa la waa saalim maxaa dhacay eh, hadda asal maaha ah, waa xaraf saa'ida ah, waa hulaaigii oo lagu siyaadiy halka xaraf hmm. waxaa tira watanaasara waa lami alifaa ku jira wa maca daalika waa saaliman len maxaa yeele alifka xarf ciluhu xuruufta asalka ka mid maha marka xuruufta asalka waa u nabad gasha akraja haddaan irana waa saalim aan leena hale hamsadu asal ma hamsadu asal ma waay wa xukmuhu xukmu saalim saalimka xukunkiisa annahu saalimka laa yuxdafu laga xadfi maa minhu xaggiisa shayun shay cinda tisaali damaa'ir damaa'irta la xiriirsashadeeda agteeda saalimka waxaa lagu yaqaanaa damaairtu markay la xidhiirsadaan waxba laga xadfimaa nasarada la xidhiiri nasartu nasarna nasarta nasarti nasartumaa nasartum nasartuna nasarna nuun niswadiina la xidhiir damiir hadduu la xidhiirsado wax laga xadfaa male waxba lagama xadfayo waxukmu xukunkiisa annahu saalimka laa yuxdafu laga xadfimaa minhu saalimka shay-un shay cinda tisaali damaa'iri damaa'irta la xidhiidhsashadeeda agteeda iyo wa naxwiha ah damaa'irta wixii lamida ah. oo maxayhi waxa lamidkaa ah. waa taau taniis asaakin taau taniis la xidhiidhi nasaaraat haba laga xadfi maa nasaaraat naxwiha waa taau taniis asaakin wa xukmuhu xukmu saalim saalimka xukunkiisa annahu saalimka laa yuxdau minhu laga xadfimaa shay-un cinda itisaali damaa'iri damaa'irta la xidhiidsashadeeda agteeda iyo wanaxwiha damaa'irta wixii lamida ah. oo maxay tahay taa u taniis asaakin bihi bisaalim ay la xidhiidsadaan damaa'irtu iyo naxwigu bihi bisaalim ay la xidhiidsadaan waakadaa sidoo kale waxaa ah maa lafdigii tasarafa ka soo tasarufay minhu ficilka minhuda ficilka u celi ficilka wixii ka tasarufa kasmi faacil oo kale waay ah, kasmi faacil oo kale ah, wixii ka tasurfay asagana waxba laga xadfi ma ah, kasmi faacil waa smi mafcuul oo kale way wakadaa sidoo kale maa shaygii wakadaa sidaasoo kale xaal u ahaaday maakii tasarafa kadaada iska xaale wakadaa sidaasoo kale xaal u ahaaday maa lafdigii tasarafa ka soo tasarufay minhu min alficli laa yuxdafu minhu shay-un waxba laga xadfi ma cinda taniyati ir ism faacilkii wey cinda taniyati taniyada agteeda iyo waljamci jamc oo maxaa leedahay naasirun naasiraani naasiratun naasirataani naasiraatun haba laga xajim ah, nawaasir haba laga xajim ahaani qismiga labeeyo صaxiixa almuضaacafu weye wa huwa mudaacafku min aلثulaasiyi xaalo uu ka ahaaday mudaacaf hadduu ثulaasi ka imaana almujaradi wاlmazid ثulaasigaasoo ahaado mujarad ama ha ahaado mazid ha kala qaadi mudaacafku hadduuba ثulaasi ka imaana almujaradi wاlmazid ثulaasigaasoo ha ahaado mujarad ama ha ahaado mazid maa ficil weeye kaanad ay ahaatay caynhu cayntiisa iyo walaamu laamtiisu min jinsi waaxidin hal jinsi isku xaraf wey mudaacaf oo hulaaثi ka yimid waxaa lagu yaqaan ama masiid ha ahaado ama mujarad ha ahaado hulaaثi uu ahaa waxbaa lagu siyaadiyey hulaaثi masiida wey labiyo toban masi wasin waa kiilaha hulaaثi asalka ahaa hulaaثiy اasli wa ee ma ahan waa saddex xaraf oo mid ziyaadaya kaasi maba jiro hulaaثi masiida waxay tahay asalkiisaa hulaaثi ahaa soo ma jeedid marka hulaaثigu mujarad ha ahaado ama masiid ha ahaado mudaacafka ka imaana caynta iyo laamta isku xaraf noqona daal daal ra ra dad dad isku xarafay noqonaya نaaفع wey كاaنaت caynhu cayntiisa iyo وlاamhu min جinسi waaxida ay kaade نaحو md waa taagay أslu mdd caynti iyo laamtiya isku xarف rad waa lami أslu radd kaasu wuxuu ahaa ثuلaaثي mujarada isagoo maزidana waa kana وامtd ir امtdd اftacala soo ma jeedid waa isku mid haye isagoo imtad waxay laba xarafa lagu siya khumaasiya laga dhiga asagoo saddex inta lagu siyaadiye sudaasa laga dhiga waa kana ulaatige istanada ah, qadiyu qalinka soo darsaday qadaa meeshaan u taalla qad ma taqaano anqaasna ah, caanaa dhuxul lagu jejebina waa madoobaanaya qur-aanaa la rabaa in lagu qorto geedan ta qalinka qorata asaa u soo daro istanada ah, ay akhada almidaada bilqalami lilkitaabati ahaa istamada ey akhada almidaada qadiyuu soo qaata lilkitaabati si uu wax ugu qoro akhada almidaada bilqalamiyuu ku soo qaata lilkitaabati si uu wax ugu qoro istamada qadiyuu qalinka ku soo qaatay wey waxay kaloo noqon kartaa istamada gurmaduu dalbaday ey dalaba almadada ey dalaba madadan gurmaduu dalbaday yuu ka dalbaday allah allow ii soo gargaaruy waa hadduu muwaxidi hadduu ahlu shirki yahayna wuxuu leeyahay madad ya sheekh cabdulqaadir u leeyahay sheekh cabdulqaadir uu ii soo gudi madad waxa weeyaan madad istamada macnaheedu waa maxay dalaba madadan gurmaduu dalbaday wey min اllahi in kaana muwaxida wa min alkhalqi alcaajiz aladi laa yaqdiru nasra linafsihi fadla can ayuu ka dalbaday in kaana mushrikan ahaa yaa jiho kastoo looga yeero miyuu joogaa haddii laysku dhalaaliyo xataa arrintaas inay been tahay laftigiis waa oo hadda ka hor mid qubuuriyaha waxaan ku idhi dadka xabaalaha caabuda meydka tuuga ama aan ku idhi sheekh cali maye sheekh cali maye ma ku maqlaya meeshaanan joogna markaas masjidkaanaan dhowr mitir u jirno masjidkaan hadda aan joogna dhowr mitiraan u jirno ninkii maanta waa dhinta qabriga ku jiraa ka warrama markaasaan idhi maku maqla waa maqlaya huy sheekh cali mayo haddaan idhaahdo halkuu iga maqlaya huy sheekh cali mayena markuu ku aasan yahy hadda waaba qaateen meydkii meel ilaadeen ma naqaane intaan la qaadanu ah oo markaas meeshuu ku aasna markaasaan yidhi waa ku maqla idhi ilaahayna maku maqla su yidhi waa maqla ilaahayna markaasaan idhi ilaah iyo addoonka inaan laisku shabihi karin ma ogta kaasuu yidhi ha aayaddii qur'aan u sheegay laysa ka mili shay wa samiic albasiir waxaan caqiidadaadana been ka sheegin waxaad aaminsan tahay ha qarin ilaahay cid lamidu ma jirto qofka ilaahay makhluuqa ku shabahna waa kaafir biijmaaci اlmuslimiin war ma saxa waa sax markaasaan idhi hadda waa ku maqla way maqlayo waxaan ku idhi haddaad diyaarad raacdo ilaahay ma ku maqlaa a dii aad gaari raacdo ood hargeyse gaartana waa imaqla alle badda haddaad markab ku raacdo cumaan aad gaarto ilahay ma ku maqla waa ku maqla kaasaan haye shacal mayaa marka soo wadaynaa sum waa ku maqlaa halkan hadaad halkan ka safarto dhul samareeb tagto ma ku maqla waa maqla daad diyaarad raacdo hawada gashana kaasu aamus haamusinaani meeshay ku kala hareenaan rabaa ilahiyo jecla mayo haday ah. isla mid noqdaano meel walba addaydana waxaan leeyahay waa isku midaad ka dhigta marka isku middi inay qaldantahay wuu fahma meel xada hadduu sheegana daliil keenaan leh hadduu yidhahda marka hargeysa la joogo ay kala haraan ah. ma dhaafi karo jecl mayo aayaddaa ah, sheegayda wy awliyadu kun kilomitr kun iyo شhan boqol wax ka maqasha maay sheegaydaa jirta taxdiid hadduu sheego daliila laga rabaa shib markabaa la raacay markabkii waa dhaqaaqay cadalu maray hobyuu dusha ka maray boosaasuu maray waa haye ma maqlaa suushib war waxaan ilahay ka cabso ama waxaa tira waa qaldanaa markii hore ama wad waa aaminsantao kismaayo ka shaad ka baridaane iyo cumaan ah, cumaan ka shay ayoo ka baryaa la ii sheeg markabkuwa saaro ah. marka waa arrin aad u khatara waa arrinaan laga fiirsan xataa fiiri qofkaas inuusan ka fiirsan wuxuu diidan yahay qaladkiisa inuu caddeeye waa dareemay isla socoshadu inaysan sax noqon karin meel kasta ilaahayna wayga maqla aadmiguna wayga maqla inaysan saxayn dareema fiiri laakiin muxuu ka leexana inuu waa qaldana war ilaahay baa meel walba wax ka maqla tii inuu qirto ayaa meesha ka maqan allahuma mustacaan ilaahuna baadiyo ka soco masaladaas kuma aanaan jirin waxaan ku jirnay mudaacaf aan ku jirnay waayahay halkan waxaan ku ogaanay marka mudaacaf mudaacaf ulaai ka yimid ama mujarad ha ahaado ama masiid ha ahaado kaasaan ka hadlaynay kaas marka waxaan ogaanay waxaa la idhaha mudaacafku mar hadduu ulaai ka yimid caynta iyo laamta inay isku xaraf yihiin sida mabda isagoo mujarada ah, isagoo masiidana imtada madda marka fiiri waa mucaddi madda wuu taagay wey xarigiyuu taagay ama ushiyuu taagay shayuu taagay wamtada waa laazimo waa mudaawaca waa taagmay xarigiyuu taagay famtada waa taagmay oo taagmidiiu aqbalay waa taagmay waana hulaaثi maزidoo laba xaraf lagu daro khumaasi noqday imtada iftacala wey imtadada istanada waa hulaaثigii saddex lagu daray oo sudaasi noqday waa istafcaladii waaya istamdna macnaheeda waa sheegno akadalmidaada bilqalami lilkitaaba iyo istamada dalaba almadada labada macno wey wa min arubaaciyi soo qadaro wlmudaacafu wa huwa mudaacafki wowda qaadee huwa soo qaado horaa loo soo sheegay mudaacafkii wa huwa mudaacafkii min arubaaciyi rubaaci xaggiisa xaalu ka ahaaday maa ficil weeye kaanad faahu faadiisa iyo walaamuhu اuulى laamtiisa horaydaa min jinsin hal jinsi ay ka ahaadeen fada iyo labada laamood laamta horaydaa isku xaraf wa caynuhu cayntiisa iyo walaamuhu ahaniyatu laamtiisa labaydaana min jinsin aakhara jinsi kale ka ahaadeen naxwu zalzala hadda fiiri fada iyo labada laaminta horayda waa zaay caynta iyo labada laaminta dambaydana waa laam zalzala waa dhaqdhaqaajiye wey bimacnaa xaraka watzalzala waa dhaqdhaqaaqay wey tazalzala waa dhaqdhaqaaq isagiyaa dhaqdhaqaaqay wey taxaraka wey waa dhaqdhaqaaqay wey oo waa waxa wey mudaawaco wey haddaba xukunkii gal marka hadda waxaad kala fahantay mudaacaf hulaaثi iyo mudaacaf rubaaci ee xukunkii gal marka wa xukmu اlawali mid ka horeeya xukunkiisao mudaacaf hulaaثi ka yimid ana maadiyahu maadigiisa yejibu waxaa waajiba fii dhexdiisa alidqaamu idqaam idqaam macnihiisu waa idkhaal xaashiyada fiiri wاlidqaamu huwa idkhaalu awalu lmutajanisayni labada xarafoo isku midkaa midka horeeya waa in la geliyo fi laakhiri midka dambeeya labada xarafoo isku jinsiga kan hore a kan dambe dhexda laga gelina Ah, kan horaa wuxuu ku dhex jiraa midka dambe dhexdiisa saas w waa noo imaan doonaa idqaamku saddex shardi marka la helo marka waa waajib idqaamkaasu waa noo imaan doonaa saddex shardi an yajtamica fiihi xarfaani mutajaanisani horta laba xarafoo isku jinsiya waa inay ku kulmaan meesha an yajtamica fiihi xarfaani mutajaanisani waa ko walam yafsil baynahumaa faasilu waa inaan la kala faslin oo wax faasiluhu usan u dhexayn wa kaana haaniy minhumaa mutaxarikan midka labaadna waa inuu xarakaysan yahy markaas waa waajib in laysku idqaamaa saddexda shardi haddii la helo an yajtamaca fiihi xarfaan mutajaanisaan walam yafsil baynahumaa faasil wa kaana haaniy minhumaa mutaxarikan saddexda shardi marka la helo waa waajib idqaamku sidaas darteeda ulaaiga maadigiisa saddexdii shardiya laga hela waa waajib la isku idqaamaa ilaa ida tasala markuu la xidhiidsado maahane bihi maadiga damiiru rafcin god damiirkiis damiirkoo mutaxarikun xarakaysan damiiru rafcin mutaxarikun damiiru rafco mutaxarak oo xarakaysan ta ha noqdo na ha noqdo nuunu niswa ha noqdo haddiiba damiiru rafca uusan la xariirsan mutaxarik ah mutaxarika dii la yidhi maxaa baxay damiiru rafcaan mutaxarik ahayn sida alifulitnayn iyo waawljamaaca oo kale kuwaasaa baxeen kuwaasu idqaamka ma baajinaya radda la xidhiiri alifulitnayn radda waawljamaaca la xidhiiriye raddu kuwaasu waxa weeyaan damiiru rafcahaas maadaamuusan mutaxarik ahayn asagaa idqaamkii ma hor istaagayo idqaamku inta kale waa waajib radda ah. rad dadka dhe hataa eh, taawtaniiska waa la mid ma diidaydo idqaamkii raddad radda raddu damiiru rafca mutaxariga hadduu la xidhiidsado ka waran ilaa ida tasala markuu la xidhiidsamaana bi bilmaadi damiiru rafcin damiirkoo mutaxarikun xarakaysan fayajibu waxaa waajibaya faku idqaam idqaamka in la furfuro ayaa waajibaya maxaa waajib ka dhigaya saddexdii shardi kii saddexaadaa la weyna wa kaana aani minhumaa mutaxariga la weyna sababtoa ah ficilka maadigaa ah, damiinu rafca mutaxariga markuu la xadhiidsado maxaa akhrigiisa la saaraa sukuun mabniin cala sukuunu noqda darabtu iiri radadtu wixii la isku idqaami lahaa labada daal ahan soo maahan midka dambe aakhirkii ficilkaa sukuuna kora marka maxaa meesha ka baxay waxaa ka baxay wakaana ani minhumaa mutaxarikan hardigaasaa meesha ka baxoo la waayo hardigaasaa meesha ka baxay fayajib marka waxaa waajibaya fakulidqaam waa waajib in la kala furfuro idqaamka labadii xarafoo isku dhex jirto waa in la kala bixiyo ah. waa in la kala bixiyo oo kan horena xarako layska saaro kan dambeeyana sukuun la saaro oo tidhaahdo naxwu madatu madadna mdt mdti mdtma mdtm mdtuna mddna waay ويجiب الإطقاaم طقاaمki waa waaجiba في mسdri mسderkiisa ayda نoqoشhe mسderkiisana waa waajiب oo hadda waxaa tira md md الxabl أصلhu mdd md مdaarceeda ymudu aan len ilaa mضaacaف mعadaah haye masderkeed muxuu ku imaana waa facala mucadaah muxuu ku imaana faclan maddan fiiri maddan waaba haysanaa qaacidada marka maddan labada dal midka horeda sukuna saara waxaa tirahda اجtama xarفani mutajanisani baعda fail kelimati udqima axaduma fi اlآakhari bishardi sukuun اlأwli وataxaruki الثaani madande radda waa eliye raddande masterkii waa saas hal maruu wax ka soo reeba waa kana shuruuddii saddexdaad mid la weyna idaa lam yakun waa hadduusan ahaanin markuu waajiba idqaamku bayna almutajanisayni labada xarafoo isku midkaa ah, faasilun idaa lam yakun waa hadduusan ahaanin bayna almutajanisayni labada xarafoo isku jinsiga dhexdooda faasilun xaraf kala saara wa ilaa haddii xaraf dhexdood ahaado wa ilaa hadda meeshan waxa weeye in kaana bayna almutajanisayni faasilun وlاa macnaheedu waa maxe in kaana bayna اlmutajaanisayn faasilu haddii labada isku jinsiga faasilu dhex maro falaa idqaama wax idqaama ma ahaanin naxwu imtidaad iiri imtada imtidaadan iiri labadii daal maxaa u dhex maray alifaa u dhex maray alifaa u dhex maray marka idqaam ma jiro waxaa la waayey shardigii ahaa inaan la kala faslin labada isku jinsiga waakadaa sidaasoo kale xaal uu ahaaday iska xaale mudaaricu waa mubtada khabarna waa usoo socdaay waakadaa sidoo kale xaal uu ahaaday mudaaricuhu mudaacafka hulaaiga mudaariciisa yejibu waxaa waajiba fii dhexdiisa aliqaam idqaamaa waajiba madda yamudu tamudu namudu amudu waa waajibaya ilaa in dakala inuu gala maahane calayhi korkiisa jaazimu mdaarca idqaama waajiba waxaa leedahay amudu namudu tamudu yamudu tamudu anta tamudaani labadiinaana taagaydaan tamudaani tamuduuna tamudiina kulli waa waajib alfrisnayn markay la xadhiirsato waa waajib yaa muana muqadamada in la xadhiirso waa waajib waaw jamaca hadday la xadhiisato waa waajib haddaan wax la xadhiidsan waa waajib waa wada nuucaas ilaa in dakala inuu galo maahan calayhi korkiisa jaazimun fayajuuzu waxaa banaan alfaku walitqaamu faacilkii kaasu kaaga dhigay xaashiyada fiiri waa inaan jaazim gelin marka uu waajibayo laakiin ogow jaazim waa inuusan gelin jaazim hadduu mudaaric galo idqaamku jaa-is ayuu noqonaa fakigiina waa jaa-is waxaa laga saaraa ida tasala bilmudaarici waaw ljamaaca ow alif اlinain ow yaa munas mukhaadaba mudaarica saddexdaasu la xiriiraan ama jaasim ha galo ama yuu gelin idqaamkiis waa waajib fiiri haddee tamuddaani geli jaazim lam tamuddaa tmuduna geli jaasim lm tmud tmudina geli jaasim lam tamudi asaga ama jaasim ha galo ama yuu gelin haddii damaa'irtaa saddexdaa la xidhiirsadaan saas darteed inuu ku qayday ah eh, ilaa in dakala calayhi jaazimun inuu galo walam yataصil bihi damiiru baarisun uu yidhah walam yataصil bihi damiir baris waaw ljamaaca yaal muanaf mukhaadaba iyo aliflunain waa inaysan la xariirsan ee hadday saddexdaasu la xariirsadaan jaasimku waxba kama bedeli karo idqaamku sidiisuu waajib u yahay ee marka ay arrintan imaana waxay tahay ilaa in dakala calayhi jaazimun walam yatasil bihi damiiru baaris waa mudaarica marka uu galo jaazim damiir barisana uusan la xariirsan damiir baris waxaan ula jeednaa alاثnain waljamc iyo almuanaf muqadara marka hadduu jaasim galo saddexdiina aysan la xidhiidhsan fayajuuzu اlfaku wاlidqaamu waa bannaan yahay inaad kala furfurto idqaamna waa bannaan yahay naxwu lam yamuda walam ymdud labadiiba banaan lam yamudda waa idqaam walam ymdudna waa fakigi waxaad leedahay maxaa idqaamkii jaais ka dhigay aawa wujuubki idqaamkii waajibu ahaaye marka jaasim galay maxaa wujuubkii meesha ka saaray waxaa lagu leeyahay waxaa meesha ka saaray marka uu yimaado jaazim ficilkiina uu yahay ficil aan damiir la xiriirsan ila anag nidhi walam yataصil bihi damiiru baarisun aan nidhi ah, saasaan idin moogta maxaa lagu jasmina calam jasmi wuxuu noqona sukuun aakirkii sukuuna kora aanigii shardigii ahaa wykun ani minhuma mutaxarikana la weyna walam ymdud u noqona sidaasaa ja waxa weeyaan wujuubki idqaamka aa loo waayey oo jaa-is ka dhigtay fakiga shardigii saddexaadaa la weyna waayahaye maxaa baneeyey idqaamka maxaa mamnuuc u noqon waay maadaama shardigaas la waayo aanigii uusan mutaxarik ahayn waxaad leedahay لأنa السكوna caarid asل maaha sukuunku waa caarid jaazimkaana un keenay ee asal maaha marka caaridnimadaasa wuxuu la mid noqday kaأnahu macduum inuu yahy oo la اctidaada bih oo aan la tirsayn marka marka aad leedahay waa idqaamine lam yamudda sukuunkii ma adan اctibaarin oo waxaad tihi لأnnahu caaridun wlcaaridu la tidaada bih waa caarid caaridna lama tirsada iska ti marka aad leedahay waa fakiyaan ku sameeyo lam ymdudna maxaa tidhi shardigii saddexaada la waayey oo ah an yakuuna ثaani minhumaa mutaxarik labadaba saas wey laakiin waxay isweydiin le marka aad aad idqaamto jaasimna uu ku jiro lam yamuda maxaad aakirka xarakaynay cayntaa la fiiriya caynta ficilka la fiiriya caynta hadday dama saaran tahay sida kanoo kale lam yamuda asluhu lam yamdud u ahaa mimtu waa fadi labada daal midka horeyda cayntiya maxaa saaran soo dama ma saarna markaasoo kale aakhirka saddexaa kuugu banaan kasraa kuugu banaan lam yamudi maxaa keenay waxaad leedahay ficilku waa isku idqaamnaa markii hore lam yamuda ah, wuxuu ahaa yamudu soo ma ahayn yamuddu markuu hayo isku idqaamnaa labada daal mid ka horeyda waa sukuunsanaa kan dambayna waa xarakaysnaa jaazimku markuu yimid kii labaadu xarakay sooma labadii daalba waa xarakaysan iltiqaau saakiniina dhacay iltiqaau saakiniin markuu dhaco laba xarafoo saxiixa ka dhaco asal maxaa ahaa in looga fakado ku sira alawal sooma awelkii maanta lama kasri karo awelka waxa weeyaan liطalabi idqaam ayaa loo sukuuniyey oo idqaamkia la weynaya hadii la xarakeeyo kasradii awelka la saari jiray aaniga saar marka kasradu lannaha aslu taqalus ayada ahayd kusra awal soo lama dhihi jirin awelkii lidalab اidqaam yaan loo saari karin oo sukuuna la saaray lidalab اidqaam ah, idqaamkii meesha ka baxa hadaad kan hore kasido marka mid ka dambeeya kasr lam yamudi maxaa kaloo kuu banaan fatxa saar lam yamuda halkay ka timi fatxadu lannaha akhafu xarakaat maxaa kaloo kuu banaan dama saar lam yamudu oo halkaad ka keentay lilitbaac cayntan rasiyade ah, yamdudu soo maahayn asalku cayntan rasiyade saddexdaa kuugu banaan haddii caynta kasra saaran tahay sida fara yafiru ah, mudaacaf laazima sow yafcil kuma imaa jirin fara yafiru labaa kuu banaan markaas damada meesha ka saar kasrada lam yafiri lannaha aslu iltiqaai saakiniin iyo fatxa lianna akhafu xarakaat lam yafira labadaasa kuu banaan hadday fatxa saarantahana waa la mid cadda yacaddu lam yacaddi lam yacadda wuu ku yidhi wailaa in itasala inuu la xidhiirsada maana bi mudaarica nuunu niswa fayajibu waxaa waajibay faku lidqaam marka fiiri markii hore maadi laga hadlaayey nuunu niswadu waa ku jirta oo damirafcaad mutaxariga ahayd hadeerna halkanan mudaarica laga hadla ah. damaairtii kale la xariisan maayeen damir rafcigii kaleeto oo oo tadi iyo la xariisan maayaan ilaa mudaarici laakiin nunuswada waa la xariisana marka munaasab ahed halkan inuu ku sheego dhe marka ilaa in itasala inuu la xariirsado maana bi mudaarica nuunu niswa nuun niswa ficil mudaaric markuu la xariirso ficilku waa mabni maxaa lagu bineeyaa sukuun marka aakirkii ficilkaa sukuun la saara waana aanigii mutajanisaynka ah marka khalaas wey fakiya waajiba shardigii saddexaada la waayey fayajibu waxaa waajiba fakulidqaam naxwu tamad tamadudna tan lam waxaad tidhaahdaa tamdudna tamdudna saasa leedahay tamdudna idinkaa taagaysaan ah, idinkaa taagaysaan tamdudna waa mukaadab dumar badan oo lala khiaab wey tmdudna idinkaa taagaysaan ydu gelina waa dumar badanoo maqan ymdudna waa isku mid tmdudna iyo ymdudna labadaba ku banaan laakiin tmdudna noo qoran waana صaxiix waay marka waa la faki maxaa yeelay ficilka caaqilkiisa sukuun la saara waajiba markaas oo kale oo lagu bineeyo wamiluhu yaada loo celina damiirka mudaaricu celi oo jaazimku galay maahan mudaaric oo dhan mdaarci jaazimku galay u celi wa milhu mil mdaarc almajzuum waxaa lamida almr iyo why nhy ad wa kale maaha waa mdaarc jaazim galayba kaas wa kale maam naxw muddo waa taagay haye mdaarc oo nahyi galay laa tamuda taasu waa idqaamkii haye amarkii faki ku samee wmdud taagdhe nahyigii walaa tmdud ha taagayno wmdudna taaga yaa niswatu dumarkaano marka amarka mudaaric unbu farac ka oo jaasim ku galay oo majzuumkaa marka asaga soo laba kuma banaanayn amarkaan labadiyaa ku banaan waxaa leedahay mudda mudi muddu aa leedahay walaa tmudda kan waaba de mudaaric jaasim galay wax kale maba aham laa tamudda laa tamuddi laa tamuddu wamdud weeye amarkii weeye fakiyaa lagu sameeyey walaa tamdud adigu ha taagin nahyigii wey mudaarici jaazimka nahyigabu galay wamdudna taaga dumariyo ya niswat wallahu subxaana wa tacala aclam salى اllahu وsلام وbaaraka عalى nabiyina mحamed